waa goyntii qaaicu ariiq markaa waa jidgooyi wa sumiya qoladan maarata qofkani qaaticu ariiq baa loo bixiyey liimtinaaci innaasi maxaa yeelay baa waxay ka reebtoobayaan oy ka joogsanayaan min suluuki ariiqi jidkii in la maro khawfan minhu iyadoo isaga laga baqanayo ayay dadkii jidkii ninkaasi gooyey ay markaa iskaga baydhayaanoo jid markaa socdo oo la maraya ayaanu noqonaynin marka waa jid go-ay oo kale وهو huwa qaaicu ariiqu ama qofka maaragtay jidgooyaha ihi muslimun horta waa qof muslim ah mukalafun oo mukalaf qaangaara oo caaqil ah lahu shawkatun oo leh markaa ba'si iyo markaa dhib ama markaa awood falaa yushtarau fiihi looma shardiyo qofkani dukuuratu lab inuu yahay labnimo lama shardiyo walaa cadadun tirana lama shardiyo shuruudaha waa intaa wey waa inuu muslim yahayo gaaladii jidgooyada samaynaysay axkaamtan ma laha oo gaalkii hadduu jidgooyo sameeyo de isaga markaa jihaadkiibaa ku tacalluqay oo isaga waa lala jihaadaya ee axkaamta halkan aynu ku sheegi doona qaaticu dariiqu uu leeyahay gaalkii ma yeelanayo mukalaf waa inuu yahayo qof qaangaara yahay oo markaa miyir qabo aan waalayn haddii qof waalani uu markaa jidgooyo sameeyo oo dadkii jidkii uu maaragtay ka cabsi cabsi geliyo kaasi isaguna axkaantan ma yeelanayo lab iyo dhidig loo kala eegi maayo shardi kale waxaa lahu shawka qofkani waa inuu awood leeyahay iyo markaa ba'si iyo maaragta waxa weeye inuu markaa de waxa weeye uu awood wax ku muquuninayo qofkunu noqon karaa wax ka badanna uu noqon karaa lab iyo dhidigba uu noqon karaa fakharaja biqaaطici ariiq qaaicu ariiqii haddaba waxaa ku baxayo isagu axkaamtan aan yeelanaynin almukhtalis ninka dafaha ah alladii yatacaradu kaasoo usoo markaa banbaxaya liaakhiri اlqaafila dadkii safarkaa ah, xaggooda dambe maarata kasoo usoo markaa dhuumanaya deetana wa yactamid lharab intuu wax ka dafo cuskanaya markaa orod oo baxsanaya intuu wax dhufto deetana la cararaya kaa qaaticu ariiq lama yidhaahdo waayo shawka iyo awood ma laha kol haddaanu awood lahayn qaaticu ariiq maahee dee waa uun mufsid kale oo maaratay nin kaleo dhulka fasahaadinaya uu weeyi laakiin axkaamtan aynu hadda ka warrami doono ma laha wa quaacu ariiqi calaa haddaba dadka markaa quaacu ariiqa ama jidgooyayaashu waa afar qaybood buuyi alawalu qeybta koobaad madkuurun fii qowlihi waxaa lagu sheegay hadalka sheekhu uu leeyahay in qataluu haddii ay dil geystaan ay camdan cudwaanan man yukaafi'uu hadii ay si markaa camdi iyo ukas ah xadgudubna ah ay u dilaan man yukaafi'uunahu cid ay markaa dhig u yihiin u dhigmaan ama cid markaa yani man yukaafiuhum baaba markaa kasii munaasibsanay cid yani iyaga markaa u dhiganta walam ya'khudu lmaala laakiin wax maala may qaadan nimankii jidgooyada ahaa haddii ay dil geystaan cidday dileenna ay tahay ay u dileen markaa si ukas ah iyo xadgudub ah waxaa lagu saarayaa hadday dee si khata a ah wax u dilaan oo iyagoo ugaadhsanaya ay qof ku dhacdo xabadoodu dee dil khataabanbu kaasi noqonaya ama cudwaanba aanay ahayn oo ay qisaas qof u dilaan meesha ay iyagu qabsadeen oo kale maalan qof qof dilay haddii ay dilaan dee isagana markaa eh, xukunkan soo socda lagu qaadi maayo man yukaafiruunahuna waxaa ku baxaya qofkii dee eh, u dhigmayey markay dilaan baa xukunkan imanayaa laakiin qof aan u dhigmin oo aan iyagoo kale loo qisaasin hadii ay dilaan dee xukun kala qabanaya laakiin qisaastii iman mayso wuxuu ihi walam ya'khudulmaala laakiin nimankaas wuxuunbay dileeni maal may qaadan waa qeybta koobaad waa qeyb dil waa qolo dil geysatay jidgooyay sameeyeen dadkii bay cabsi geliyeen dilna way geysteen laakiin wax maala may qaadan kuwa maxaa lagu samaynaya qutiluu markii la qabto waa la laynaya waa la dilaya xatman waxay kaga duwan yihiin haddaba qofkii qof dilayna de waa la dili jiray ay kaga duwan yihiinoo xatman maadaama iyagu burcad yihiin jidgooyo samaysay iyaga waxa waajiba in la dilo oo xataa saamaxaaddii ma imanayso qofkii qof loo qisaasayay waxay moogeyn waxa bannaanayd dadkii wax laga dilay inay yidhaahdaan waanu saamaxnee maguna hanala siiyo deetana ninkii la iska sii daayo magta laga qaado halkan way odhan karaan iyagii mag ha nala siiyo laakiin ninkii lama daynayo oo dowladdiibay waxay waajib ku tahay ninkii mar hadduu dilkaa geystay in la dilo qolyaha magta dalbadayna magtoodii iyagana waa la siinaya ba culimadu leeyi marka ninkiina waa la dilayaa magtiina waa laga qaaday waa hadday iyagu mag dalbadeen hadday yidhahdeen un hanaloo dilana waa la dilayaa wax kalena qaadan maaya wain qataluu khaa'an hadday nimankan jidgooyada sameeya murcadani haddii ay qof dilaan laakiin si khaaa ay ah u dilaan oo de khaa waa kiina soo mareen iyagoo wax kale markaa rasaasta ku ridaya hadday isagay ku dhacdo aw shibha camdin ama eh, khaطaii markaa camdiga u ekaa ay u dilaan aw man laa yukaafiu aw man lam yukaafi'uuhu ama ay dilaan cid aanay kuf u ahayn yani cid aan isagu markaa iyaga udhigmin oon kuf u ahayn weeye lam yuqtaluu markaa dee la dili maayo si kalea loo ciqaabaya magihii baa laga qaadaya cuquubaad kalena waa lagu sameeya lakiin la dili maayo kol haddii aanay ukas wax u dilin ama ciday dileen ay tahay cid aan u dhigmin oo shuruudii kafaa'adee aynu soo aragnay aan laga helin qaybtaasi markaa waa qaybta la dilayo markii la qabto kuwa tuugta maarata mooryaanta ama burcadaasi xaaladda la dilaya waa xaaladda ay wax dileen xaalada labaad wthaani qeybta labaad madkuurun fi qowlihi waxaa lagu sheegay hadalka sheekhu uu leeyahay wain qataluu waakhaduu lmaal kuwii hore waxbay dileenoo dil bay geysteen laakiin maal may qaadan wain qataluu hadday wax dilaan waakhaduu lmaala maalkiina ay dhacaan ay xadaan ay nisaaba sariqati faakara maalka ay qaateenna uu yahay wixii gacanta qofka lagu goyn jiray nisaabka xatooyada aynu odhan jirnay iyo wax ka badan ay qaateen qutiluu wasulibuu waana la laynaya waa la dilaya markaasaa weliba hadana la salbinaya oo tiir lagu xidhaya calaa khashabatin tiir baa lagu xidhayaa iyo wa naxwiha wax lamida loox iyo wax lamida yani waa tiir ayaa lagu xidhaya markii la dilay kadib ayaa halkaa lagu gigayaa oo lagu deldelaya halkaasaa lagu haynaya haddana ilaa saddex maalmood laakiin bacda ghaslihim waxaa la xidhayaa oo tiirka la qabadsiinayaa markii la maydho wa takfiinihim ee la kafano wasalaati calayhim ee lagu tukado illa waa muslimiine waa muslimiine markii la dilo ayaa haddana tiirka lagu xidhayaa iyadoo la doonaya inay ku cibro qaataan kuwa ay naftoodu ugu sheekaynayso waxaas saddex maalmood bay halkaa ka lulanayaan waa markii la maydhay ee la kafanay ee lagu tukaday halkii laga aasi lahaa ayaa halkaa laga laalaadinaya lagu xidhxidhaya saddex maalmood hadii aanay qarxaynin ama aan maaratay eh, eh, aan de qurmaynin haddii laga cabsado in jirkoodii isbedelo ay markaa googo saddexdii maalmood yaan la gaarinbe waa laga soo dejinaya waa la aasaya saddexdii maalmood markay dhammaatana waa la aasaya o de baa la geynay wahaaliu qeybta saddexaad madkuurun fii qowlihi waxaa lagu sheegay qowlka uu sheekhu leeyahay wain akhaduu lmaala haddii nimankani ay maal qaateen xoolahii bay dhaceen oo dadkii xoolay ka qaateen walam yaqtuluu laakiin cid may dilin oo dil may geysan ay nisaaba sariqati akhadulmaaladaasay ku xidhayaa yani xoolahay qaateen waa xoolo qofka gacanta lagu goyn karo xoolihii markaa nisaabu sariqaha ahaa iyo fa akara wax ka badan bay qaateen min xirzi milihi meeshay ka qaateenna waa meel de waxa weyaan xoolahan xirzi u ahaan kara meesha la joogo marka la eego xoolo dayacan may ahayn walaa shubhata lahum fiih xoolahan ay dhaceen ay qaateenna shubhad kumay lahayn shubhaduna waa inagii soo aragnoo de waa inay maalan ay sheer ku leeyihiin ama aabahood leeyahay mid aabbihii leeyahy wax noocaasoo ah. taasina ma jirto xaaladda iyada ah, xukunka lagu qaadaya wuxuu noqonaya tuqaacu aydiihim wa arjuluhum min khilaaf gacmaha iyo lugaha la goynayaa si isweydaana ay tuqacu minhum waxaa laga jaraya awalan marka hore ee arrinta maarata faldembiyeedka lagu qabto alyad lyumna wاrijl اlyusraa mid walba waxaa la jarayaa gacanta midig iyo lugta bidix halka lagu jarayana dee waa halkii aynu soo aragnaye qofkii waxaday halkii laga goynayey aynu soo aragnayoo halkan kuwa ah cururka ah lugtana gomnada hoose ah ayaa labadiiba lagu jaraya fain caadu ninkii labadaa la gooyey kuwii maaratay labadaa laga gooyey hadday haddana mar labaad jidgooyadii ku noqdaan ay wixii oo kala sameeyaan fa yusraahum wa yumnaahum labadii u hadhay baa la jaray midigtii iyo gacantii bidix iyo lugtii midig yaa la ysraacinaya haddana ay tuacaani fa yusraahum wa yumnaahum tuacaani yuacaani baa qoran lakiin tuacaani bay ku fiicanta ayaa la jaraya fain kaanat ilyumna aw irijlu lyusraa mafcuudatan ninkan burcadka ah ee xukunkiisii noqday in gacan iyo lug la gooyo haddii gacantii midigee la jari lahaa ama lugtii bidixee la goyn lahaa uu horaba u lacaa oo ninkani markiis horeba gacan buu ahaayo gacanta midig muu lahayn ama wuxuu ahaaba markaa nin dee laangara-a ah buu ahaayo lugtaa bidix mabuu lahayn waanaynu soo qabannay xoola isagoo dhacay xukunkiisii waa in gacan midig iyo lug bidix la jaro labadii mid ahaan baan kuma ool maxaa la samaynayaa uktufiya bilmawjuudati fi lasaxi sida xooga badan culimmadu waa isku yar haystaane sida xooga badani waxa weeye xabaddaa laga helay unbaa laga jaraya taa laga waayeyna dee ma jirto tu kale loo jari maayo oo la odhan maayo kol haddaanu gacantii midig lahayn gacanta bidixba inoo gooya la odhan maayo waraabicu qaybtii afraad madkuurun fii qowlihi waxaa lagu sheegay hadalka uu sheekhu yidhi fain akhaafu lmaariina haddii ay dadkii musaafiriinta ay wadada waddada marayey ay cabsi geliyeen fi sabiili dadkii markaa jidka marayey ay jidkii ku cabsi geliyeen ay ariiqi sabiil waa ariiqi waa waddadii walam ya'khuduu minhum maalan wax adduuna aanay ka qaadan walam yaqtuluu nafsan nafna aanay dilin deetana sidaa iyagoo alla soo qabto xubisuu nimankan waa la xidhayaa oo jeelkaa la dhigaya laakiin halkee lagu xidhayaa fii gayri mawdicihim meel aan dhulkoodii ahayn baa lagu xidhaya waa la masaafurinaya inta magaalo kale oo loo masaafuriyo ayaa halkaa haddana jeelka lagu xidhayaayoo lagu haynaya wa cuziruu waana la edbinayaa ay xabasahum ulimaamu cidda xidhaysaa waa dowladda ayaa xidhaysa wa cazarahum imaamka ayaana edbinayo oo ku xukumaya dee toban jeebal iyo lix jeebal iyo mid walba intii uu xukumo ayuu markaa ku haynay iyo sidoo kale xabsiga laftiisa de sanad intii isagu u arko sanad noqon tahay iyo ka yaraa tahay ka badan tahaaba ayuu ku xukumaya waman taaba minhum koodii haddaba toobad keena ay quaaci ariiqi nimankaa burcadda ah ama mooryaantaasi koodii toobad keena qabla alqudrati min alimaami calayhi intaanay dowladdii soo qabanin oon laga xoog roonaan koodii toobadkeena saqaطat canhu waxaa ka dhacaya alxuduudu ay alcuquubaatu ciqaabtii iyo ganaaxyadii almukhtasatu ku gaarka ahayd biqaaطici ariiqi qaaicu ariiqa axkaamtii u gaarka ahayd qaaicu ariiqa ayaa meesha ka baxaysa hadduu toobad keeno wahiya axkaamta u gaarkaa qaaicu ariiqu waxa weeye taxatumu qatlihi inay waajib ahayd in la dilo hadduu wax dilo oo aan la saamixi karaynin markaa saamaxaadi baa furmaysa wey wa salbuhu waxaa kaloo meesha ka baxaysa in tiirka la qabadsiiyadii tiirkii la qabadsiinay markii la dila tiirka lagu xidhayo tiirku xidhidiina meesha way ka baxaysaa oo xataa haddii la dilo tiirka lagu xidhi maayo in gacan iyo lug laga gooyana meeshii way ka baxaysaa yadda hadduu waxaday gacantii unbaa la goynayaa lugtii la raacin maayo walaa yasqudu ma dhacayo buu yidhi baaqi lxuduudi alatii lilaahi tacaala xuduuddii kale ilaahay uu lahay xuquuqda ilaahay ahay ma dhacaysa ninkan waxaa ka dhacaya markuu soo toobad keeno xuduuddii qaaticu ariiqa u gaarka ahayd unbaa ka dhacaysa laakiin hadduu waxaday wax dilay zinaystay dee xuduuddii kale sideediibay qaa'im u tahayoo sideedii baa loogu leeyay ka zinan sida zinadii iyo wasariqatin markaasi waxa weeye e, xatooyo bacda tawbati tawbada dabadeed ma dhacayso walaa yasqudaasaynu ku qabanayna walaa yasqutu bacda tawbati tawbada dabadeed kama dhacayso kuwaasio lama odhanayo towbadii yaa ka maaragtay ay kaga dhacday wa fuhima min qowlihi waxaa laga fahmay hadalka sheekhu uu yidhi wa ukhida waa eh, bidami awalihi waa loo lagu qabanaya waa lagu qaadaya bilxuquuqi xuquuqdii ay alatii tatacallaqu bilaadamiyiin xuquuqdii bani aadamku uu lahaa ee eh, xuquuq aadame ahayd iyadana waa lagu qaadaya ka qisaasin sida qisaastii oo kalete qof bay dileen waa loo dilaya kii dilay wa xaddi qadfin xadkii qadafka hadday qof qadfeen intii ay markaa burcadda ahaayeen markay toobad keenaan kama dhacayo ee eh, sidiibaa de qofkii xaqiisii uu uleeyahay waraddi maalin maalkii ay dhaceen inay soo celiyaan dee waa lagu leeyahay hadalka uu sidaa sheekhu yidhi haddaba waxaa lagu ogaaday annahu laa yasqutu shayun minha in aan xuquuqdii bani aadamka wax ka midihii aanu ka dhacaynin can qaaici ariiqi ninkaa qaaicu ariiqaa ah, bitowbatihi markuu toobad keeno xuquuqdii aadamaha iyo dembigii uu dadka ka galay iyo wixii uu dadkii dhibka dhibkii uu dadka u geystay wixii kaga waajibay inaanay ka dhacaynin dadkani xuquuqdoodii ay leeyihiin iyaad halkaa ka ogaatay wa huwa kadalika waana saas faslu fii axkaami asiyaali wa itlaafi اlbahaa'im halkan waxaa lagaga warramayaa fii axkaami asiyaal asiyaal waa masdaru saala yasuulu sawlan wa siyaala siyaalku markaa waxa weeyi waa horornimo shaygu uu horar noqdo qof markaa kusoo weeraray wax kugu socodgudbaya kusoo weeraraya uu noqdo axkaamteedii baa halkan lagaga warramaya qofkii horarka ahaa iyo shaygii horarka ahaaba dad iyo xoolaba iyo itlaafu lbahaa-im iyo xoolihii ama xayawaankii wixii ay baabi'iyaan iyadana axkaamteedii yaa halkan lagaga warramay waman qusida bidami awalihi waman qusida qofkii loo soo qasto biadan dhib qofkii loola soo qasto fii nafsihi laf ahaantiisa nafsadiisa qofkii qudhiisa la soo weeraro aw maalihi ama maalkiisa lasoo weeraro aw xariimihi ama xariimkiisii cirdigiisi iyo sharafkiisii dumarkiisii la soo weeraro bian saala calayhi shaksun waa sida inuu qof soo weeraro yuriidu qatlahu oo uu doonayo markaa inuu dilo aw akhda maalihi ama inuu maalkiisa qaato doonayo wa in qalla maalkaasi haba yaraade eh aw wad'a xariimihi ama inuu ku xadgudbo oo uu kufsado maalan dumarkii markaa dee maxramka u ahaayo qaraabadiisii dadkiisii faqaatala can daalika qofkii sidaa loogu soo xadgudbo ee loo soo qasto ee deetana arrinkaa ka dagaalama ay can nafsihi naftiisii ka dagaalama aw maalihi ama maalkiisii ka dagaalama aw xariimihi ama dumarkiisii iyo sharafkiisii cirdigiisii ka dagaalama deetana wa qatala dila asaaila kaa horarka ee soo weeraray dila calaa daalika qofka kusoo weeraray markaa kusoo xadgudbeeye saailka ku ah calaa daalika waxaa lasoo sheegay oo nafta ah ama maalka ah ama maaragtay waxa weeyaan dumarkii ah uu dilo markaa dafcan lisiyaalihi horornimadiisa iyo xadgudubkiisa isagoo iska difaacaya haddii uu dilo falaa damaana calayhi wax magdhowa laguma laha biqisaasin qisaas la weydiin maayo walaa diyati diye iyo magtoona la weydiin maayo walaa kafaaratin kafaaro bixi kafaaro gudkii qofka qof dile laga delbi jirayna la weydiin maayo qofka haddii lasoo weeraro oo nafs ahaantiisa lasoo weeraro ama maalkiisa lasoo weero ama sharafkiisii lasoo weero iyo cirdigiisii wuxuu xaqu leh inuu isdifaaco laakiin wuxuu isku difaacayaa saynu kitabki hore kusoo sheegnay bilakhafi falakaf waxa ugu fududee qofkani uu kaga tegayo ayuu isku difaacay markiiba ku qudhamo jaray haddii uu qofkani ama uu hadal ku tegayo ama uu xanuujin yar ku tegayo ama uu kaba carari karayo isaguba uu baxsan ka baxsan karayo ma dilayay buu iskaga tegay hadduu hataa carari karayo culimmadu leeyi inuu carara waajib ku ah inuu iska celiyo oo ula dagaalamo maaha hadduu carari karayo markuu cararo ay kala badbaadayaan xoolihiisi iyo wixiisiina uu la badbaadayo ma dilayo laakiin kolkii waddo kale waayo inuu ninkaa iska celiyo mooyaane xaaladaa iyada ah iska celinay waxa ugu fudud ee uu markaa is uu markaa iskaga joojin karaan ku joojinay haddii ay markaa de inuu qudhiisa bixiyo ay gaadho oo uu sidaa ku dilo waxba laguma le magna laguma le qisaasna laguma le kafaarana laguma le iyo markaa kafaaradii dilkeeday ahayd inuu ama qof xoreeyo ama laba bilood soomo la weydiin maayo wa calaa raakibi daaba marka waa de qofkii laakiin sidaa qofka ku soo weeraray laakiin adigu duulaan ha noqonin mka mararka qaarkood markay reeruhu islaynayaan reer hebel baa lagu soo duulay oo waanu iska celin ciidan baa la samaynayaa markaasaa duulaan oo iyagii baa la raadsanaya markaasaa markaad la hadashan lagu odhanaya dee waxa weeye shahiid baabanu nahay oo naftayadaanu difaacayn waxaas waxa weeye sharci maaha ilaahayna sidaa lagaga badbaadi maayo waxa weeye waa markii qofkii hororka ahaa uu ku hor yimaado wey markaa ayaa arrintani imanaysa lakiin aad adigii raadsato oo ood ciidan samayso ood maya taas ma aha wa calaa raakibi daabbati qofkii daabad fuushanaa sawaaun waxaa isku mid akaana maalikaha isagu hal ahaado aw mustaciiraha ama ergaha ku ahaato aw mustajiraha ama mid uu kiraystay ha u ahaato aw aasibaha ama miduu xoog kusoo qaadayba ha noqote ninkaa waxaa korkiisa ah damaanu maa atlafathu daabatuhu magdhowga wixii ay baabi'iso daabadaa uu saaran yahay sawaan waxaa isku mid a akaana alitlaafu baabi'intaasi ha ku dhacdo biyadiha gacanteediio gacanteeda ha ku dhufato gacantu waa labadan lugooday hore ama jeeniya in labada horena sooma marka waa jeeniya carabtu gacanun bay tiraahdaa labadan hore sawaaun akaana itlaafu biyadiha jeenyaha ku dhufato aw rijliha ama lugta ku dhufato aw gayri daalika ama haba ku fadhiisato ama si kaleba de u baabi'isee wixii ay daabadaasi baabi'iso ninkaa daabada fuushan ninbaa fuushan oo wata wixii ay jiidho iyo wixii ay baabi'iso iyo wixii ay haraatido waxaasoo dhanba waxaa lagu leeyahay isagaa lagu leeyahay isagaa ka mas-uula suuquu la soo galay waxbay baabi'isay daabadaa qofkii watay yaa ka mas-uula wixii ay baabi'iso kol haddii qof saaraya qofkaasi marka ama ha noqdo isagu mid leh ama mid si kale usoo kaxaystayba ha noqdo xaq iyo xaq darraba wuxuu doonaa kusoo kaxaysto kol hadduu isagu fuushan yahay isagaa laga doonaya waxaa shardiga markaa de inaan qof kale aanu juqajuqayn haddii intuu agga dambe laga gujiyo deetana ay haraatido kii gujiyey xaaladaa iyadaa waxba la weydiin maayo baa la yidhi kii fuushanaa maxaa yeelay dee kan la haraatiyey isaga isaga ayaa xadgudub sameeyey gaarigiina waa saasoo kale qofkii gaariga watay wixii gaarigaasi uu geysto de isagaa lagu leeyay wixii gaarigaasi uu geysto isagaa lagu leeyahay iyadana maxaa u shardi noqonaysa de gaariga lagu soo xadgudbin ayaal caruurtan xagga dambe kaga laabaysa gaariga laga yaabo inay ka dhacaan isagoon isagu arkayninba warba u haynin xaaladda yada waxba isaga la weydiin maayo isagaaba lagu soo xadgudbay waxaa ku leeyahayba qofkaasi hadduu muddo saaraa inuu yidhahdo kiradii baan doonaya muddadaasoo dhan buu isoo saaraa suuqii baan ka soo kaxiyo halkan markaa markuu halkan marayu ka dhacay waxaa la doonayaa markaa kiradii kursigaa markaa intaa u saarnaa gaariga inuu yidhahdaba xaq u yeelanaya laakiin isagii wax la weydiiyo iyadu xaq maaha qofkan isagaa mutacadiya isagaa xadgudbay ama qof yaraad ama qof weyn ha ahaado hadduu tacaruur yahay tacaruurta hadday xadgudubto ilmaha yar hadduu soo xadgudbo wixii markaa ka dhasha xadgudubkiisaasi isagaa loo raacaa cid kale looma raaco walow baalat buu yidhi ku kaadido aw raafat ama ay ku saalayso daabadii biariiqin waddadii ay maraysay bay ku kaadiday ama ku saalaysay fatalifa bidalika nafsu saaladeedii iyo kaadideedii baa waxaa waxyeella ka ka soo gaadhay qof oo maalan de kumaaragtay uu ku silbaday deetana wuu dhacayoo waabu jabayba aw maal ama maal baa ku baaba'ay falaa damaana meeshaa magdhow ma jirabaa meeshaa iyada magdhow ma leh daabadaadii maarata dameerkaagaa meeshan ku kaashin ana kaadidii baan ku silbaday de iska bixi lug baa iga jabtee xaq uma lihid baa lii maxaa yeelay ninkani dee dameerka inuu meeshan mariyo waa loo ogol yahay kol haddii loo ogol yahay dee kaadida dameerka isagu ma maamulo iyo saaladiisa isagu ma maamule dee daabadaasi markii ay qabatay iska sii daynaysa soo ma wax isagu uu maamulaya maaha mar haddaan wax isagii uu maamulaya aanay ahayn waxba markaa lagu raa loo raaci maayoba faslun fii axkaami lbuqa weli waxaynu ku guda jirnaa eeg waxaan moogtahay fiqigu waa nolosha iminka abwaabtan aynu ku jirna waa siyaasadii arrimaha gudaha iyo muxuu ahaayey xeerarkii maaratay eh, ganaaxyadii maaratay ciqaabaadki waxyaalihii ka dhalanayey gafafka la geysanay iminkana weli waxaynu ku guda jirnaa siyaasadda arrimaha gudahe wuxuu yihi faslun fii axkaami lbuqa halkan waxaa lagaga warramayaa fasalkan lagaga warramayaa axkaamtii fallaagada wa hum firqat muslimuun waa koox muslimiina mukhaalifuuna lilimaam oo dowladdii ka hor yimid imaamkii alcaadili buu yidhi ama mada maarata ciddii madaxweynihii ka hor timid ama imaamkii khaliifadii imaamkii alcaadili caadilka ahaa ee toosna fallaagada laga warramaya horta waa qolo muslimiina gaalo laga warrami maayo gaaladu hadday dee inaga fallaagowdo kolka horeba jihaad baa inaga dhexeeyey ah, xukunkoodu marka axkaamtii jihaadkii ayuunbay noqonaysa laakiin kolkii dowladdii ay ka fallaagowdo koox muslimiini ayaa markaa xukunkani imanaya weliba waxaa shardi ah sida inoo iman doonaa qolo kastoo fallaagoobay maaha kuwa fallaagoo qaaticu ariiq bay noqon karaan oo kolkay arrimo adduunye iyo waxaa u fallaagoobaan waa qaaticu ariiqkaas ee doon maarata iska doonaya wn inay dadka dhacaan laakiin halkan waxaa lagaga waramayaa qole uga fallaagowday dowladdii arrin markaa ta'wiil ku jiro waxbay ay maaragtay waxa weeyaan qabsadeen oo waxbay tabanayaan tabashaa jirta waa dad tabasho leh dadkan laga hadlayo buqaadda la yidhaahdo cidda ay khilaafeen waa imaamkii caadilka caadilka wuxuu laba fasirba waa la saari karaayo yacni ciddii markaa dee maamulkii eh, toosnaayee shareecada ku toosnaaye imaam mada madaxweynihii cadaaladda lahaa ee ku toosnaa sidaa waa la odhan karaa lakiin haddii sidaa la yidhaahdo in cadaaladda la shardiyo sidaa loo dhigaa waa daciif baa la yidhi o waxba inuu caadil noqdaa khasab ma aha xataa kii markaa aan cadaaladda cadaaladda lahayn ee aan toosnayn dee in lagu baxo lama ogolayn waxaa kaloo lagu fasiri karayaa yacni waxa weeye kii ahaa dee ciddii muslimiinta madaxda u noqotay ee sharcigu markaa in loo hoggaansamo uu dadka farayay ama markaa isagu ha noqdo mid markaa toosan ama mid jaaira ha noqde oo xataa maaragtay madaxweynihii marka hore ma banaana in madax laga dhigto nin aan diinta ku toosnayn oon cadaalad lahayn oon qof quman ahayn in la doortaa marka hore ma banaana haddii se ay dhacdo oo meeshii isagii uu qabsado waajibkii wuxuu noqonayaa intii layska hor iman la isbaabi'in lahaa in isagii un wixii hagaagsanay uu dadka faro lagu adeeco oo lagu maaragtay laga qaato oon laga hor imanin ayaa markaa uu noqonayaa xukunku si aanay muslimiinta isugu baabi'in haddaba hadday qole ka fallaagowdo tabashana ay sheegato buqaad baa la yidhaahdaa waana jamcu baaqi wa mufradu lbuqaati baaqin buqaaddu waa jamciie mufradkii midkii keliyaha waa baaqi min albagyi baa laga keenay bagyiguna waa maxay wa huwa adulmu waa xadgudubka oo qofkan dawladda ka hor yimid waa qof xadgudbay qofkan dawladdii ka hor yimid ee dagaalka ku qaaday ee amar diiddada sameeyey waa qof xadgudbay markaa taasaa baaqi loo yahy hadduu doono tabashaba ha lahaado laakiin haddana mar hadduu dagaal dawladdii kaga hor yimid baaqi baa la odhanaya wuxuu ihi wayuqaatalu bifatxi maa qabla aakhirihi taada dadkaa xadgudubka sameeyey an yuqaatilhum اlimaamu imaamka ayaa la dagaalamaya dowladdaa la dagaalamaysa bialaaثati sharaaئia saddex shuruudood markii la helo kadib baa lala dagaalama axaduhaa shardiga koobaad an yakuunuu fii manaca dadkani waa in ay yihiin dad markaa awood leh dad awood leh iska caabil leh waa inay yihiin bian yakuuna lahum shawkatu waa inay iska caabil iyo awood leeyihiin biquwatin xoog bay haystaan wa cadadin ama tiro dad awood oo markaa tiro leh oo iska caabil leh markay yihiin ayaa xukunkan buqaadda iyo marka dagaalkan uu imanaya wa bimuaacin fiihim iyo sidoo kale inay markaa dee leeyihiin cid markaa maamusha adeecaan ay ka dambeeyaan kala dambeyn waa inay leeyihiin wain lam yakun ilmuaacu qofkan ay ka dambaynayaan yaanu noqoninba imaaman mansuuban madax ay magacaabeen ee qofkuun iska uun amarkuu siiyo ay ka dambeeyeen waa inuu jooyaana iyagu magacaabaninba ama ha magacawdaan ama isaguna xoog ku qabsado ama si kale uun ha uga dambeeyaan qof markaa ay amarkiisa ka fulaan waa inuu jiro bixayu yaxtaaju limaamu lcaadilu deetana dowladda ay u baahanayso fii raddihim soo celinta loo soo celinayo liaacatihi amar qaadashadii marka lagu soo celinayo waa in loo baahan yahay ilaa kulfatin waa in markaa loo baahan yahay qarash iyo markaa de waxa weeyaan hawl hawlgal waa in loo baahan yahay min badli maalin hawlgalkaas soo noqonaya in adduun la bixiyo wa taxsiili rijaalin rag la soo ururiyo oo la keeno ciidan dee waxa weeyaan loo diro fain kaanuu afraadan hadday midhar yihiin qof qof hadday yihiin yashulu dabduhum xakamaintoodu ay fududdahay falaysuu buqaatan kuwaa buqaad lama yidhaahdo midhiyo labaa banaanka u baxay oo yidhi anagu waxa weeyaan dowladda uma hogaansamin waxba kaasi macno ma samaynayo kol hadii soo qabashadiisu wax sahlan ay tahay si fududna waa kamayn karayo kaa buqaad lama yidhahdo waa la qabanaya waa lasoo qaadayaa wixii uu dhib geystana axkaamtii dhan baa la marinaya oo sidii qof caadiya wax geystay ayaa laga soo qaadaya ee axkaamtan aynu sheegayno nimankani axkaam gaaray leeyihin buqaadu axkaam gaaray leeyihin marka qof kuwii axkaamtaa gaarka alahaa lagala mid dhigi maayo haddii mid iyo laba iyo saddex iyo wax noocaasa ay yihiinoo dad markaa xakamayntoodu ay fududdahay ay yihiin laakiin markay niman ciidan noqday ay yihiin oo iska caabil leh markaasa axkaamta aynu sheegi doonno lagula dhaqmaya waa markay u baahan tahay buu yihi bixaysu yaxtaaju limaam alcaadilu waa ilaa heer ay dowladdii u baahatay fii raddihim liaacatihi si markaa adeecitaankii iyo dowla dowladda maqalkeedii iyo maarata waxa wey ka qaadashadeedii si loogu soo celiyo waa in loo baahan yahay ilaa kulfatin howlgal min badli maalin in xoolo la diyaariyo xoolo la bixiyo ah oo dee lagu fangareeyo ciidamada baxaya wa taxsiili rijaalin rag iyo ciidanna lasoo xasiliyo oo lasoo markaa ururiyo marka loo baahan yahay ayay markaa buqaad noqonayaan fain kaanuu afraadan hadday midhar yihiin dhowr qof hadday yihiin oo yashulu dabduhum in la xakameeya ay fudud tahay falaysuu buqaatan buqaad lama yidhaahdo waani shardiga labaad shardigii koowaad waa kaasoo waa inay niman iska caabin iyo awood leeyihiin shardiga labaad an yakhrujuu can qabdati اlimaam waa inay amar diidda sameeyaanoo ay markaa gacantii dawladda ka baxaan alimaam alcaadili bu siday markaa uga baxayaan imaa bitarki linqiyaadi lahu ama inay sameeyaan amar diido aw bimanci xaqin tawajaha calayhi ama wax ku waajibay ay bixin waayaan inay amar diiddo sameeyaan oo yidhahdaan annaga nama xukudid kaamana amar qaadano iyo in ay xuquuqdii lagu lahaayee ku waajibtay ay markaa bixin waayaan sawaan waxaa isku mid ah akaana alxaqu maaliyan xaqan ku waajibay ama ha noqdo xaq markaa maal ku waajibay ah aw hayrahu ama waxaan maalba ahayn ha noqdo ka xaddin wa qisaasin sida xad iyo qisaas lagu yeeshay oo kale nin iyaga ka mid ayaa wax dilay qisaas baa lagu yeeshay ciidan baaba u sameeyeenba ilaaliyo waa ninka keena may ma jirto markaa nimankaas de abardiiday xaq ku waajibay ayay markaa fulin waayeen ciidanna waa samaysteen way is urursadeen markaa nimankaasi buqaad bay noqonayaan haddii shuruudda kale laga helo wthaaliu shardiga saddexaad an yakuuna lahum aylbukaati nimankani waa inay haystaan ta'wiilun saa'iqun tabasho macquula tawiilku yani waa waxbay awilanayaan waxbay awilanayaan oo waxbay tabanayaan waxbay tabayaan waxbay sheegayaan waxaasna wax markaa macquula weeye ay muxtamalun wax markaa yani waxa wey caqliga geli karo ama maarata waxa weyaan suuragal ah kamaa cabara bihi bacd asxaabi muxtamal baa loo jeeda yani wax suuragala baa loo jeedaa kamaa cabara bihi bacd asxaabi sida culamada madhabka qaarkood ay sheegeen ka muaalabati ahli sifiina bidami cumaan sida dalbashadii ay dalbanayeen dadkii sifiin dagaalka cali kula galay ay codsanayeen ay dalbanayeen dhiiggii cusmaan cusmaan ibn cafaan radi allahu tacala waa dagaalkii mucaawiye iyo cali ka dhex dhacay toddobiyo hijrada nebiga caleyhi isalaatu wasalaam meel sifiin la yidhaha ayuu dagaalku ka dhacay marka dee mucaawiye iyo ciidankiisani cali waxay ula dagaalamayeen waxay lahaayeen raggii cusmaan dilay waa idinku jiraan de ciidankaanay ku jiran ciidanka cali ku jireen nimankii wax dilay marka waxay lahaayeen cali wuu garanayaa raggii wax dilay oo dee meeshiisaanay ku jiraan waanu qaban karayaaye ogaan buu u diidan yahay oo dhiigga cumaan baan isaga ayaan dhibaynin markaa nimankii hala keena bay lahaay calima radi allahu tacala canhu umay suuragal ahayn oo de waxa weeyaan nimanku niman awoodla bay ahaayeen oo ciidankana ku jira haddii uu markaa waanqaqabanaya yidhahdo waxba laga yaabi lahaa in iyaga dhexdooda uu dagaal ka qaro markaa isagu wakti buu la sugayey uu ku qaadi karo markaa waxa weeye xaqii ku waajibay qisaas iyo wixii markaa lamidka ah qolyahan kalena cali laftiisii tuhmayey marka yani arrin deba isu sawirtay waxaa isu sawiray in cali aanu dhiigga cusmaan wax weyn arkaynin ama uu raalliba ka yahay in la dilo cusmaan iyo mucaawiyana qaraabaa ka dhexaysay oo qaraaba isku ahaay marka de sawirashadaasaa jirtay waxaasaa markaa jiray waxaasay markaa ay awilanayeen tawiilka noocaasay haysteen saas awgeed ba marka axkaamta buqaadda culammadu waxay ka qaataan dagaalkaa sifiin iyo dagaalkii ka horreeyey jamal labadaa dagaal ayay axkaamta buqaadda culammadu ka qaataan xayu ictaqaduu reer mucaawiye iyo ciidankiisu waxay aaminsanaayeen ana caliyan radia allahu tacaala canhu in cali bin abi aalib yacrifu man qatala cumaan uu garanayo raggii cumaan dilay uu garanayo laakiin aanu doonayn inuu markaa uu eh, xaqooda uu maarata waajibkooda mariyo fain kaana ta'wiilu waxa ay sheeganayaan hadduu yahay qaciya albuطlaan wax boqolkiiba boqol lahoba waxba inaanay ka jirin uu baail yahay lam yuctabar wax ka soo qaadkaasi male nimankana buqaad noqon maayaan axkaamtii qaaticu ariiq iyo wixii lamidka ahaa ama nimankaade waxa weeye unbaa axkaamtooda la marinaya bal saaxibuhu mucaanidun kol haddii meeshii w macquulihi aanu jirin de ninka waxaa sheeganaya wuxuu noqonayaa un nin markaa mucaanid ah mucaanidku waa cinaadkiio cinaadku waa inuu qofku is maaratay eh, is-adkayn iyo maaratay maarata indhacadays uu ku shaqeeyo meel uu arkaya inan waba ka jirin inuu yhado wabaa ku jira taasi markaa cinaad baa la yidhaahda kaa markaa isaga xukunkiisu waxla wixii uu geystayba isaga waa lagu qaadayaa axkaamtan markaa baaqiga laguma qaado walaa yuqaatilu imaam waa kan axkaamtii buqaadu nimankan albuqaatu nimankan fallaagada ah walaa yuqaatilu imaamu lbuqaata imaamku lama dagaalamayo qoladan fallaagowday xataa yabcaa ilayhim ilaa uu u diro rasuulan ergo amiinan aamina fainan maskax badan oo yasaluhum weydiiye maa yakrahuunahu waxay tabanayaan ay karaahiyeysaneen maxaad diideen waxay diidayaan weydiiyo maxaad tabanaysaan yidhaahdo fain dakaruu lahu hadday u sheegaan madlamatan dulmi lagu hayo dhul baana laga qaaday waxbaana laga laayay dad baana laga xidhxidhay waxbay sheegeen dulmi bay sheegteen madlamadaasoo hiyo sababu fi imtinaacihim can aacatihi u sabab ah inay markaa amar diidadan sameeyaan dulmi markaa lagu hayo oo u sababay sheegeen amar diidadan azaalaha dee waxa waajib ah inuu ku maaratay ninkii madaxda ahaa ee dowladda haysa inuu dulmigii meesha ka saaro inuu yidhaahdo unta waynu isleegi doonaaye horta ama waan idin la dagaalamaya ama waxa weeyaan isa soo dhiiba may sax maaha nimankii waxbay sheegteen ergaa la diraya waa in erge loo diro ergadii waa inay wareysato maxay sheeganayaan markay markaa tabashadoodii gudbiyaan dabcan waa qalad inay amar diidda sameeyaan way qaldan tahay laakiin haddana in markiiba lala dagaalamo ayaa iyadii lafteedu qalad kale ah oo waxa weeye waa in horta la weydiiyo maxaad markaa tabanaysaan markay markaa tabashadoodii soo dhiibaan waa in lagula soo noqdo dowladdii waa in la yidhaha nimankii waxaayo waxaayo waxaasay sheegtay haddii wixii wax ka jiraan de waa in meesha laga saaro dhul baa laga qaaday oo dhulkoodii loo celiyo cid baa laga xidhxidhay oo xaqdarra kaga lagaga xidhxidhay waa in loo sii daayo gef kale oo laga gelay baa jiray waa in markaa la cadeeyo mararka qaarkood waxaa laga yaaba inay yidhaahdaan madaxweynuhu diintii baanu ku toosnayn oo iyo waxaa iyo waxaasuu samaynaya de markaa lafteedana waxaa la doonaya iyada lafteedana de markaa hagaajiyo wiii ka hadlaysan wiii ka hadlaysan ka khariban inuu markaa wanaajiyo iyaa la doonaya qaarkood ma alaga iska hada wuu gaaloobeen u gaal yahay baanu aragnaaba kuwaana waa in lala doodo oo loo caddeeyo inaan meeshan gaalnima aanay jirin dee qofkani uu muslim yahay haddii islaamnimo ay jirto weeyaan daanu muslim ba dee markaa iyagaaba ku joogay noqonaysa laakiin haddii gaalnimadu waxuna isu sawiraan sida marar fara badan dhacda waa in loo cadeeyo inaanay waxa weeye waxaan ay ismoodsiiyeen aanu sax ahayn wain lam yadkuruu shay-an hadday waxba sheegi waayaan aw asaruu ama ay sii madax adaygaan o ay kusii joogteeyaan wixii ay wadeen bacda isaalati almadlama markii dulmigii meesha laga saaray cala albagyi bay kusii adkaysteen xadgudubkii iyo dulmigii iyo wixii ay wadeen iyo madax abardiidadii nasaxahu wuu wacdiyaya waar ka yaabuu odhanaya dowladdiina u soo noqod oo amar diidada joojiya oo hadda waxa weeyaan waddadan aad haysaan waa waddo khatara waana laydinla dagaalami doonaa adduunyadiini iyo aakhiradiinaba dhibaatay ku haysa saasuu u wacdiyaya hadday markaa adkaystaan uma aclamahum bilqitaal dagaal baa markaa loo iclaaminaya dagaalkii markaasaa markaa la ogeysiinaya lo odhanaya dagaal iska eego markii haddaba lala dagaalamo walaa yuqtalu asiiruhum koodii lasoo qabtay lasoo qafaado ee maxbuuska noqda lama dilayo ila waa muslimiin ayilmuqaatil nimankaa markaa fallaagada ah koodii lasoo qabtay la dili maayo fain qatalahu shaksun caadilun qof markaa caadil caadil waa tayaan lahayn yani dadkii dowladdii waa dowladdii yani qof ciidankii dowladdii haddii uu iyagii mid kamida dilo ama dadkii markaa dowladda ka tirsanaa ama dadkii yani dowladda hoos joogay iyagu amarka dowladda markaa ogolaa mid kamid i hadduu iyagii qof ka dilo qof markaa la soo qafaalay hadduu midid dilo falaa qisaasa calayhi fi lasaxi loo qisaasi maayo laakiin magti baa laga qaaday loo qisaasi maayo oo dee culamada qaar baa leh haddii loo baahdo in la laayo muxuu ahaaye maxaabiistooda waa la dili karaa bay culammadii qaar leeyihin markaa maadaama culammadii qaar banaynayaan qisaasi meeshaa ma imanayso laakiin magti ayaa u waajibaysa waxaa yeelay ninkan maxbuuska ah in la dila lama ogolay walaa yuطlaqu asiiruhum koodaa maxbuuska ah maxaabiistooda la sii dayn maayo wain kaana sabiyan aw imra'atan hadduu doono qofaan qaangaabinoo sabiyaba ha noqdo ama qof dumaraba ha noqdee maxbuuskii la sii dayn maayo xataa tanqadiya alxarbu ilaa dagaalku dhammaanayo oo wayatafaraqa jamcuhum la kala eryayo la kala firdhinayo ururkoodii ciidankoodi ciidankoodii qofkii lasoo qabtay ee maxbuuska ahaa waa la xidhaya la dili maayo halkaasaa lagu haynaya ilaa goormaa la haynaya ilaa inta la baabi'inayo hawshooda lasoo afjarayo fallaaginimadooda fallaagadoodii la baabi'inayo markaa la baabi'iyo oo la kala diro markaasaa markaa maxaabiistiina la sii deynaya hadday doonto maxaabiistaasi caruur iyo dumarba ha noqdaan buu laakiin waa caruurtii dagaalamaysa maaha caruurtani carruur yaroo iska dhex joogto mesha iska dhex yaacaysayo dee deetana lasoo qabtay maaha kuwa waa la iska sii daynaya laakiin kuwa la haynaya waa kuwii qoriga qaadaya dagaalamay dumarkii dagaalamayay iyo caruurtii dagaalamaysay weeyaan ilaa an yuiica alasiiru mukhtaaran bimutaabacatihi lilimaam inuu markaa amarkii qaato mooyaane ka markaa maxbuuska ihi isagoo isagu markaa naftiisa ay ka soo godo ikhtiyaarkiisa ku hogaansame hadduu hogaansamo oo u yidhahdo war qaldanay ee anigu hawshaa waan joojiyey dowladdaydana waan ogolahay hadduu sidaa yidhaahdo oo lagu kalsoonaado inuu dee run sheegayo bimutaabacatihi lilimaam wuxuu markaa wuxuu ku yaani daacadii buu ku dhiibtay inuu markaa imaamkiiyo dowladdii u hoggaansamay uu raacay hadday saasi dhacdo wal iska sii daynay markii lagu kalsoonaado inuu run sheegayo oo ninkani wixii uu ka soo noqday dagaalkiiba yaan u dhammaan fallaagadii yaan la soo afjarin haddana isaga waa la iska sii dayn mar haddii kalsooni laga qabo inuu markaa ninkani toobad keeno walaa yugnamu maaluhu nimankaa xoolihii laga qabsadaa haniimo ma aha oo xoolahooda sidii khaniimada layskama qaadanayo iyo hubkooda wa yuraddu waa loo celinayaa silaaxuhum hubkooda wa khayruhum iyo fardahooda ilayhim iyagaa loo celinayaa ida nqadat ilxarbu markii dagaalku dhammaado oo wauminat laga aamin noqdo haa'ilatuhum dhibkooda iyo markaa haa'iladu de waxa weey waa waa waa hantaaqadooda iyo maarata inay dhibkay markaa dadka ku hayeen dhibkooda iyo markaa ciribtooda markii laga aamin noqdo inaanay mushkilad dambe keenin markii lagu kalsoonaado oo bitafaruqihim taasina waxay ku imanaysaa inay markaa de kala tagaan oo ciidankoodii la baabi'iyo markaa ayaa qof walba qorigiisi laga qabto loo celinaya waa haddii de markaa taasi de waagaa hore dadka hubkooda way iska haysan jireen laakiin haddii da iminka loo arko in aan dadkii aanay hubka qaadanin oo arrintaasi ay khatar tahay sida de iminka macruufka ah dowladaha badankooda xaaladda ayadaa de hubkii in laga iibsado ayay noqonaysaa hubku in la qaadan maayo waa laga iibsado de lacag iyo waxbaa loo dhaafin laakiin hubkii maadaama aan la ogolen in shacabki iyo dadkii ay qaataan iyagina ay shacab yihiin xaaladda iyaga ah waa laga iibsanayay wuxuu yihi wauminat haa'ilatuhum dhibkoodii laga aamin noqdo bitafaruqihim inay kala tagaan lagu aamin noqdo aw raddihim liaaca in markaa maamulkii lagu soo celiyo iyo amar qaadashadii ay ku soo noqdaan lagu soo celiyo markaasaa markaa waxoodii loo celinaya xoolahoodii kalena iyo abwaashoodiina waa loo celinaya xataa culimmadu waxay leeyihiin hubkan laga qabsaday hubkan laga qabsaday lama isticmaalayo ilan waa iyagaa leh waa xoolo maaha maarata waxa weyaan xoolo haniimo maaha iyagiibaale marka meel baa la dhigaya waa loo haynayaa uune laakiin lama isticmaalayo fardihii laga qabsaday lama fuulayo baabuurtii laga qabsada waa saasoo kale waxaasoo dhan iyagaa hadhow in laga iibsado haddii de maarata waxa weye wax markaa shacabka loo ogol yahay aanay ahayn ama loo celiyo ayuunbay noqonaysa walaa yuqaataluuna qoladan markaa fallaagada lagula dagaalami maayo bicadiimin hub culus hubkii cuslaa lagula dagaalami maayo maaruqaye baabi'inayey ka naarin sida in dab lagu shido oo kale lagu gubo meeshii ay deganaayeen wa manjaniiqin manjaniiqu waa madficii waagii hore la isticmaali jiray wuxuu ahaa markaa dee wax weyn baa la samayn jiro looxaan iyo wax ka samaysan markaasaa waxaa loo samaynayaa meel wax lagu tuuro deetana xarke iyo waxbuu leeyahay qolyo badan baa isla qabanaya dhagaxa markaa la tuurayo ayaa meel la saaraya deetana markaa saasaa markaa deetana waa wey inta lasoo jiifin ayaa haddana laysa tuuraya markaa deetana meel fog buu gaarsiinaya dhagax qalab markaa wax lagu tuuro ayuu ahaa inta badanna waxaa loo isticmaali jiray laba dhagaxaan ololays oo dab ah ayaa lagu tuuri jiray waa un iska madfacun adugu markaa madaafiicdii lagula dagaalami maayo de way dadkana waa dad aynu lexejeclo ka qabno amar diidadoodun baynu doonaya meesha ka saarnee laakiin la baabi'iyo dee lama doonayo saas awgeed taa lagula dagaalami maayo ilaa lidaruuratin haddii laga maarmi waayo mooyaane haddii daruura ay timaado oo laga maarmi waayo fa yuqaataluuna bidaalika xaaladda ayada haddee hubkii cuslaa ayaa lagula dagaalama kaan qaataluuna bi sida hadday iyagii nagula dagaalamayaan iyagiibaa manjiniiqii iyo dabkii iyo wixiibaa maaratay nagula dagaalamaya de waa lagula dagaalama aw axaauu bina ama iyagiibaa ina hareereeyeyba deetana si kaloo aynu markaa kaga fakanaba ma hayno inagaana ka saxsan dee iyagaa qaldan xaaladda iyadaa hobkii cuslaa waa la fasaxay walaa yudafafu calaa jariixihi loo dadejin maayo loo dhammaystiri maayo koodii dhaawaca ahaa watadfiifu tadfiifku tatmiimulqatli waa dhammaystirka dilka wa tacjiiruhu iyo dadejintiisa qofkii dhaawaca ahaa in loo loogu dhaqsado oo loo dhammaystiro ayaa tadfiif la yidhaahdaa marka koodii dhaawaca ahaa isagana dee looma dhammaystirayo lama dilayo waaba la dhaawac tirayaa oo aan la daryeelayaa haddii ay suuragal tahay halkaana waxaynu kaga baxaynaa axkaamtii buqaadi wuxuu yihi faslun fii axkaami ridda halkana wuxuu ka gelayaa kana u dambeeya hawlihii markaa dee dowladdae guud waxaynu geli doonaa wixii intaa ka dambeeya insha allahu tacaala siyaasaddii arrimaha dibadda saasaad ula soconaysa faslu fii axkaami ridda halkan waxaa lagaga warramayaa ninkii murtadka ah diinta ka baxay wa hiya aqbaxu anwaaci اlkufri riddadu waa gaalnimada nooca ugu xun weeye gaalku waa noocyo dhowr nooc weeyaan gaaladu nooca ugu liitee ugu xuni waa murtadka ka intuu muslim ah diinta ka baxay wa macnaha luqatan riddada macnaheedu af carabiga alrujuucu can shay ila hayrihi waa in shaygii laga laabto meel kale loo laabto yaa waxaa la yidhahdaa ridda af carabi wa sharcan sharci ahaan waxaa loola jeedaa qaطcu lislaam inuu qofku islaamnimadiisii jaro muxuu ku jarayaa biniyati kufrin gaalnimo uu niyeeyey aw qowli kufrin ama gaalnimo uu ku hadlay aw ficli kufrin ama gaalnimo uu falay uu sameeyey oo gaalnimadu qalbigana way noqotaa qowlna way noqotaa fal ficilna way noqotaa hadalna way noqotaa hami qalbigaana way noqotaa fal aad markaa xubnaha ka samaysayna gaal waad ku noqon kartaa waayahay wuxuu markaa wuxuu yidhi wuxuu tusaale ka bixiyey markaa ficilkiio ka sujuudin lisanamin sida inuu markaa sanam u sujuudo laakiin waxaanu tusaale ka bixin niyadii niyadii de inuu qofku ka shakiyo islaamnimadii hadduu shakiyo waa gaaloobi ama ilaahay subxaana wa tacala uu ka shakiyo ama nebi maxamed uu ka shakiyo ama uu niyada ku qabto wallahi hadday gaaladaas waxoogaagaa ku siiyaan waxba iska kiristaankooda iska qaado ayay qalbiga kaga soo dhacday hadday waxoogaaga ku siinayaan kiristaankaa iska iska iska noqo baa niyada kaga soo dhacday saasuu gaal ku yahayba kol hadday niyada kaga soo dhacday iska gaalo wuu gaaloobayba saasuu ku tegaya qawlkii de waa waxaan aynu maqallo ilaahay caayaya nebiga caayaya malaa'igta caayaya waxaasoo dhami de waa gaalnimo weey waa gaalnimo markaa qowl hadal ah wey ka sujuudin lisanamin sanam in loo sujuudo oo kale weeyaan ficilkiin duu sanam u sujuudo ama qalbiga ka aaminsanaado inuu waxaan ilaah yahay ama yaanu ka aaminsanaan kol hadduu sanamkii u sujuuday waa gaaloobi sawaan waxa isku mid ah gaalnimadaasi akaana calaa jihati istihzaa dheeldheel iyo ciyaar ciyaar ha ka ahaato awil cinaad ama madax adayg iyo dafiraad ha ka ahaatee markii uu la yimaado waxaa gaalnimada saasuu ku gaaloobay awil ictiqaad ama haba aaminsanaado oo gaalnimadu waxuu aaminsan yahay ha noqotee adi waxa weyaan afcaasha waxaa gaalnimada ah haddii laga helo qaabkii ay doontaba ha noqoto qaabka looga helayahay ama ciyaar ha ka ahaato ama is-adkaynaya madax adayg ha ka ahaato ama aaminsanaan uu aaminsan yahay waxaan ha ahaatee ninkaas waa gaaloobay kaman ictiqada xuduuda saanici sida qofkii aaminsan ee maaragtay rumeeyo oo kale in ciddii kownkan abuurtay ay iyaduna xaadid tahay makhluuq kale un ay tahay oo uu yidhahdo maaratay kownkan makhluuq kale ayuunbaa abuuray ilaah ma abuurin hadduu saasoo kale yidhaaho oo saanicu waa de khaaliqe khaaliqu inuu isaguna weligii aanu jirine mar uu maaragtay waxa weeyaan uu yimid oo intii ka horraysay aanu jirin hadduu aamino de waa gaaloobay kaas ilaahay subxaana wa tacaala waa khaaliqoo weligii buu jiray weligiina wuu jiraya caqiidadaa wax ka khilaa ka gadisan hadduu la yimaado dee nin markaa gaaloobay buu noqonaya haddaba waman irtada can qofkii diinta ka ridoobee ka gaalooba min rajulin aw imra'ati rag iyo dumarkuu doona ha noqdee kaman ankara wujuudallaahi sida qofka ilaahay jiritaankiisa diida iminka waxaasaa lagu sheegaa wadankeen wax aad iyo aad looga xumaado weeyaan dhalinyaro aan aqoon diineed lahayn Ehm, ayaa laga yaabaa in facebook iyo waxaa intay wax ka yar eeg eegeen shaki iyo shubhad lagu soo arooriyey deetana ilaahay jiritaankiisiibay ka shakiyey qofka bani aadamkii isagoon aqoon lahayn haddii uu shubahaadka dhegaysto wax walba waa laga shakisiiyey marka dambe indhahaagaa lagaa shakisiin dhagahaagaa lagaa shakisiin markaa waa inaad iska ilaalisid daanad aqoontaadu aanay fiicnin shubahaadka inaad dhegaysato maaha kolkaad aqoon fiican diinta u yeelato ee aad garanayso shubhada sida loo radinayo xaaladda iyagaa inaad markaa soo qabato de kuwii shubhaadka lagu afuufay oo aad markaa aad ka aad ka markaa waxa weeye saxdo oo aad waxooda markaa sida ceebta uu leeyahay iyo sida aan u saxdo lahayn aad u caddayn karayso xaaladaasaa lagu ogoliya lakiin mar walba inaad iska dhegaysato ma aha aw kadaba rasuula min rusul illaah ama beeniye rasuul ka mid a ah rususha ilaahay yani iminka maalan hal tusaale haddaynu soo qaadno ilaahay maan arko maan maqlo saasay idhahdaan kuwan hadda soomaalidan meelaha facebook wax soo geliyey ilaahay aan la arkayn oon la maqlayn ya maxaan ku rumeeyaa bay bal cilmiga ilahay korontadan iminka halkaa u maraysa miyuu arkaya leerhka miyaa la arkay korontada miyaa la arkay lamana maqlo waanu rumaysanyah caqligi iyo garaad inuu leeyahay wuu aaminsan yahay laakiin miyuu arkay qofna caqligiisa miyuu arkay waxa shubhad lagaaga dhigay waxaan macno lahayn waxaa iyo wax la mida ayaa shubhad looga dhigaayo deetana ay iyaguna iska markaa rumeeyaan iska qaataan markaa arrintaasi arrin halisteedala weyn qofkana ifkiisii aakhiradiisaba seejin karta in markaa uu qofku dhegaysta maaha aw kadaba rasuula min rusuli illah ama rasuul rusushii ilahay kamida qofka beeniya aw xallala ama alaa xalaashada muxaraman wax xaaraan ah bilijmaac oo culamada islaamku aanay ku muransanayn sida khamrigii oo kale yani khamriga maxaa ku jaban iska caabi waa la cabbi karaa ka zina sida zinadii inuu xalaashado oo yihahdo qofku ikhtiyaar buu ley dadka ikhtiyaarka haka qaadina ikhtiyaarkooda ha loo daayo qofku jirkiisa isagaa u xora gabadhu cidday doontay u fasixi kartaa cidday doontana waa u diidi kartaa iyadaa ikhtiyaar kale ka yidhaahda wa shurbi alkhamri khamriga cabitaankiisii yidhahda anagu waanu iska cabnaa waxbana kuma noqono iskumana saxaroono burburino waanu waana iska caadi qofkii marka waa sa deg degka isudhibaya isagu ha iska ilaaliyo lakin annaga wax ku jabay ma jiraan yidhaahda aw xarama ama xarima xalaalan wax xalaal ah bilijmaac oon muranba ku jirin wax culamadu aanay ku muransanayn inuu xalaal yahay qofka xarima sida maalan gabadha xaas labaad la guursado ama xaas saddexaad la guursado ama gabadha xaas afraad la guursado maya maya maya adduunku adduunkii hore maaha oo waxa weeyaan imika gabadhan xaaskaaga inaad mashaacirteeda ilaaliso arrintaasi arrin qalada wey inaad mid labaad guursato maaha aduu qofka sheekada noocaasa la yimaado oo uu yidhaahdo ma banaano in gabadh labaad la guursado waa ridooni diintana uu ka baxay wax xalaal ah oo ijmaac mujmac oo lagu ijmaacsan yahay qofka yidhaahdo waa xaaraan oo ma banaana isna gaalow ka nikaaxi sida guurkii ama xaaskii labaad iyo tii saddexaad iyo wii lamidka ah, iyo walbayci iibkii iyo wixii lamidka ahaa qofka xarima waxawey xarima kuwaaso dhan way gaaloobeen haddaba qofkaa ridooba istutiiba waar baa laleeyi wujuuban arrintaas waa arrin waajiba in markiiba la dilo uni ma banaano waa lasoo qabanaya ma toobad keenaysaa toobadkeen fil xaali isla hadda markaasaa la qabanaya hadda toobadkeen baa laleeyi fi laصaxi fiihima sida markaa sixada badan labada masalaba yani toobad istitaabadiis iyo in toobadkan la yidhahda waa waajib culamada qaarna waajib maayo waa sunna unbay yihahdeen isla ayaa loo qabanayaa towbada oo wakti lama siinayo sida markaa loo badan yahay la rajaxayo culamada qaarkoodna ma ilaa saddex maalmood la siinayaa bay yihahdeen wa muqaabilul asaxi waa kan sidaa xoogga badan ka ka soo horjeeda fil uulaa masalada hore oo in toobadkaanku toobadkan in la odhanaya inay waajib tahay ah waxa weeye anahu yusanu listitaaba toobadkeentu waa sunna uune waxba waajib maayo waaba laiska dili karaa bay qoladaa sidan asaxii xooga badan qolada ka soo horjeeda waxay leeyihiin iyadoon waxba toobadkeen la odhan baa la dili karaa in toobadkeen la yidhaahdaana waa sunne laakiin sida saxda ah waa waajib oo horta ilaa iyo la yidhahdo toobadkeen la dili maayo wa fi thaaniya masalada labaad oo fil xaali isla hadda markaa la soo qabtay in iminka toobadkeen la odhanayo oo waqti aan la siinayn iyadana kaka soo horjeeda qowlka ka soo horjeeda wuxuu leeyahay annahu yumhalu maye muddaa loo qabanaya alaaan eh, ilaa alaaati ayaami saddex maalmood ayaa la sugayaa inuu toobad keeno saddexdaa maalmood markay dhammaadaan uu toobad keeni waayo ayaa la dhaafinaya adduunyada sida laakiin xooga badani waxba saddex maalmood in la sugaa khasab maaha toobadkeen baa laleeyahy haduu toobad keeni waayana waa in la dilo fa intaaba ninkii hadduu toobad keeno bicawdihi ila lislaam oo uu ku soo noqdo bian yuqira wuxuu qiray bishahaadatayn labadii shahaado ayuu qiray ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna maxamudan rasuulu llah cala tartiibi kala horreeyeen wa ashhadu an laa ilaha illa llah diibuu ashhadu anna maxamudan rasulullah na ugu dambaysiiyey waa kanoo bian yu'mina billaahi awalan ilaahay rumayntiisiibuu la yimid oo yani shahaadadiibuu la yimid ilaahay uu qirayey waxdaaniyadiisa uma birasuulihi sala allahu alayh ali wasalam haddana rasuulkiibuu rumeeyo isagana ashhadu anna maxamudan rasulullah diibuu la yimid markuu sidaa ilaahdo ayaa markaa dee la daynayaayo de qof muslima noqonaya fain cakasa hadduu cagsiyo buu yidhio ashhadu anna maxamedan rasuullahadii uu horreysiiyo lam yasixa ma ansaxayso waa in ashhadu an laa ila lada la horreysiiyo wey kamaa qaalahu nawowiy sida imaamu nawowi uu ku yidhi fii sharxi lmuhadab kitaabkiisa la sharxu lmuhadabka fi lkalaami markuu ka warramayey calaa niyati lwudu weysada iyo niyadeeda mabxadkaa markuu ka warramayey ayuu arrintanna sheegayo uu sheegay in ashhadu an laa ila lada in la horreysiiyo ay waajib tahay wailaa hadduu toobad keeni waayo ay wain lam yatub almurtadu ninkii murtadka haduu toobad keeni waayo qutila ay qatalahu imaamu imaamka ayaa dilaya in kaana xuran hadduu xor yahay bidarbi cunuqihi waxaa lagu dilayaana waa maxay waa in seef kurka lagaga jabo laa biixraaqin wa naxwihi in la gubo ama wax maarata biyo lagu hafiyo ma aha taasi ma banaana sida loo dilaya waa hal mar ayaa qoorta laga jabaya fain cuzira ninkaa isaga ah ee dilay murtadkii waa la edbinayaa edabdaraa samaysma adiga ayaa kuu diray arrintan dawladda u taalla murtadka dilidiisu waa arrin dawladda u taallee shacabka uma taallo ma dili karaan shacabka looma ogola markaa hadduu mid shacabkii kamid ihi iska dilo isaga laftiisa waa la xukumayaa waa la edbinayaa wain kaana almurtadu raqiiqan haddiise murtadku uu yahay addoon jaaza waxaa u lisayidi sayidkii iska lahaa qatluhu inuu dilo fil asaxi sida xooga badan waa la isku haystaaye sida xooga badan sayidkiisu addoonka axkaamta iyo shareecada wuu ku furin karaa marka hadduu ridoobo isagu waa dili karaabay culammadu ay xoog yeelayaan ay rajahayaan uma dakara lmusanifu sheekhu adana wuxuu sheegay xukmahu xukunka uu leeyahay murtadku binadari lilgusli waayrihi marka laga fiiriyo xagga ma la maydhayaa iyo wixii lamidka ahaayo fii qowlihi hadalku yidhi buu ku sheegay walam yugasal murtadka markii la dilo lama dhaqayo lama maydhayo walam yusalla caleyh laguma tukanayo walam yudfan fii maqaabir lmuslimiin xabaalaha muslimiintana laguma aasayo meelahaasaa markaa god iyo booraan iyo wax lagu ridayo wadakara hayru musanifi sheekha eh, abu shujaac hayrkii waxay ku sheegeen xukma taariki salaa qofka salaada ka taga fii rubci lcibaadaat cibaadaadka markay axkaamta salaada ka warramayaan halkaasay ku sheegaan taariku salaadka axkaamtiisa wa ama almusanifu laakiin abuu shujaac fadakarahuna halkanuu isagu ku sheegayo faqaala wuxuu yidhi wa taariku salaati ninkii salaada ka taga almachuudati waa salaaddii laysla yaqaanay alsaadiqati oo ku dhaboobaysa biixda alkhamsi shantii salaadood mid ka mid a ah. qofkii ka taga calaa darbayni waa laba qaybood axaduhumaa qaybta koobaad an yatrukaha inuu salaada ka tago wa huwa mukalafun isagoo mukalafoo dee caaqila oo baaliq oo qaangaala hayra muctaqidin aan aaminsanayna liwujuubiha salaaduba inay waajib tahay salaaddu waajib maaha qofkii doonaa tukan kara wey waa qalbigaaga iyo maarata inay niyadaadu wanaagsan tahay iyo dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada salaadu muhim maaha qofkii doonaana tukan qofkii doonaana wuu iskaga tegi deetna wuu iskaga tegi maba aaminsanaba inay waajib tahay fa xukmuhu kan xukunkiisu ay taariki laha ninkan salaada ka tegay xukunkiisu xukmu lmurtadi waa murtadkiinu hadda soo marina xukunkiisi wa sabaqa qariiban haddeer waa kiina soo maray bayaanu xukmihi xukunkiisa sheegidiisu marka kaa isaga murtad ahaan baa dee loo dilaya wahaani ka kale an yatrukaha waa inuu salaadii ka tago kasalan caajis xataa yakruja waqtuhaa ilaa waqtigeedii uu baxayo xaala kownihii isagoo ah muctaqidan mid aaminsan liwujuubiha inay waajib tahay aaminsan yahay laakiin shaydaan baa jiidanaya buu leeyahay ii soo duceeye waan tukanayaa wallahi waxba ay hayste insha allah waan tukanaya laakiin wuu aaminsanyahi salaaddu inay waajib ku tahay haddaba kaa fa yustataabu waa la soo qabanaya toobadkeen baa la leeyahy fain taaba wasallaa hadduu toobadkeenu salaaddii la yimaado toobadkeenkiisi baa salaadiya wa huwa salaadu tafsiirun litawba waa toobadkeenkiisa fasirkeedii oo toobadkeenkiisu waa inuu salaaddii tukado hadduu toobad keeno hee fadaaka faqad ataa bima caleyhi wey wixii laga rabay dee wuu la yimid oo laiska sii daynaya wailaa wain lam yatub hadduu toobad keeni waayo o salaaddii uu tukan waayo qutila waa la dilayaa isagana marka ma gaalnimaa loo dilayaa maya xaddan xad ahaan baa loo dilayaa laa kufran ee gaalnimo looma dilayo adka xadkiisa ayaa in la dila ah wa kaana xukmuhu deetana xukunkiisu wuxuu noqonayaa kan xukma almuslimiina dadkii muslimiintaha xukunkoodii fi dafni xaggii aasitaanka fii maqaabirihim oo lagu aaso ah xabaalihii muslimiinta lagu aasaya waana waajib in la aaso walaa yumasu qabruhu qabrigiisa iyo xabaashiisana bila calaamad lagama dhigayo culamada kood baa yidhi xabaashiisa bila calaamad baa laga dhigaya si aan loogu ducaynin laakiin sida saxdaa ah, lama baabi'inayo calaamada xabaashiisa xabaal caadiya ayaa lagu aasaya walahu xukmu muslimiina ayda sidoo kale xukunkii muslimiinta ayuunbuu leeyahay fi lgasli maydhidii wax waajiba in la maydho watakfiini in la kafano iyaduna waa waajib wsalaati calayhi iyo in lagu tukado muslimiintii buu xaggaa kala mid yahay wsala اllah waslm ala nabiyina mxamed wallah aclam